alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin alaslu athaani asalka labaad ee ka mida usuusha diinta usuushaasi ay waajib tahay qof kastaaba inuu barto kuna camal falo dadkana ugu yeedho kuna sabro wixii dhib ka soo gaadha wuxuhi musanifku waa macrifatu diin alislaam oo diinta islaamka qofku inuu garto biladilati adilada uu ku garto wa huwa islaamku alistislaamu waa hogaansanka lilaahi ilaahay loo hogaansamo bitawxiidi loogu hogaansamo in cibaadada lagu keliyeeyo walinqiyaadu lahu iyo hogaansanka ilaahay loogu hogaansamo biaacati in laga amar qaato wuxuu fuliyey la sameeyo wuxuu amray la fuliyo wuxuu diidayna laga tago iyo wlbaraatu in laga beri noqdo oo laga fogaado min ashirki shirkiga iyo wa ahlihi dadkiisa oo ah mushrikiinta macnaa asalka labaad waa macrifatu diin اlislaam musanifku raxima llahu tacaala markuu dhameeyey asalkii koobaad oo ahaa macrifatu lcabdi rabah si fiicanna uu taxqiijiyey adilo ku filanna u keenay waxa uu guuray asalka labaad oo ah macrifatu diin اlislaam diin ereyga addiin fi lugati اlcarab wuxuu leeyahy macaani kaiira macaanida waxaa ka mida aljaza abaalmarinta walxisaab xisaabinta walcaada oo caadada lafteeda diin baa la ihahdaa kama yadiin lfata yudan washanu iyo arinka iyo wاطaaca wاdul wاlinqiyaad wاlmulku wاlxukmu wالsira wma yudaanu bihi wayatakidhu linsaanu diina intaba carabi diin bay u taqaanaa waxaad ka heli kartaa kitaabka taaj اlcaruus lizabidi qawaamiista luqada ka mid ah iyo tahdiib luga lilashari marka macaanida faraha badan ayay diintu ku leedahay fi luga macaanida in fara badan oo ka midana qur-aanka kariimka ugu soo aroortay amaa isilaaxan diinta waxay ku qeexeen culimada qaarkood waxay dhan waa wadcun ilaahiyun waa wax ilaahay wa tacaala uu dejiyey wadcun ilaahiyun wasaa'iqun lidawi lcuquul oo kuwa caqligale u kaxaynaya biikhtiyaarihim doorashadooda u kaxaynaya ila alkhayr yanaa khayr inay sameeyaan wadcun ilaahiyu saaiqu lidawi lcuquuli bاkhtiyaarihim ilى اlkhayr cabdulcasiiz اlbukhaari ee kitaabkiisa kashfu lasraar taxriifkaa ku sheegay alislaam fii luqati اlcarab waa addukuulu fi silmi weeye waa nabadda inuu galo qofku sharcanna musanifka raxima tacaala iyo islaamka inoo qeexay islaamka uu qeexayaana waa islaamkii caamka ahaa ee almushtarak bayna alambiyaai kullihim islaamkii ambiyadoo dhami ay wadeeg wadaagayeen wa alistislaamu lilahi bاltawxiid walinqiyaadu lahu biاaaca alistislaamu lilahi waxda biاltawxiid ilaahay oo qura in loogu hogaansamo keliyeyn la keliyeynayo yaani laa ligayrihi oo cid kale aan loo hogaansamin marka almustaslimu lilahi waligayri waa mushrik ka ilaahay iyo cid kale u wada hogaansama waa mushrik wlmumtanicu can alistislaami lilahina waa mustakbir ka diiday ilahayna u hogaansamana waa iskibriya musanifku raxima llahu tacaala wuxuu ishaaray ashaara ilaa ana alislaama yaquumu cala alaaati usus islaamku saddex aasaas inuu ku taagan yahay buu ishaaray asala koobaad oo ah alistislaamu lilahi bitawxiid oo ikhlaaskii ah in ilaahay la waxido iyo asalka labaad oo ah alqiyaadu lilaahi biaaca in ilaahay la adeeco amarkiisa la qaato iyo asalka saddexa aasaaska saddexaad oo ah albaraatu min ashirki wlmushrikiin shirkiga iyo mushrikiintaba in laga beri noqdo macnaa laga fogaado oo la naco oo la khilaafo saddexduba way ku jiraan hadalkiisa alistislaam lilahi bitawxiid waa asaaska koobaad walinqiyaadu lahu biaacana waa asaaska labaad albaraaatu walbaraatu min ashirk wa ahlihina waa asaaska saddexaad weeye markaa diin islaam saddexdaa asaas bay ku dhisantay alistislaamu lilah alkhuduucu wadullu lahu ah in ilaahay loo khuduuco loo dulloobo sida ilahay ui waaniibuu ilaa rabbikum waaslimuu lahu oo ilaahay loogu duloobo loogu khuduuco bitawxiid towxiidka noocyadiisii oo dhan towxiid rububiya towxiid aluluhiya towxiid alasmaa wasifaat asaaska labaadna waa alinqiyaadu lahu biaaca oo tashmal ficl alma'muur wa tarka almaxduur aacadu ah wixii la amray addoonku inuu sameeyo wixii loo diiday in ka dheeraado arinka ah, saddexaadna waa albaraatu min ashirki wa ahlihi walaa yatimu diin lislaam ila ida tabaraa almaru min ashirki wاlmushrikiin qofka diintu u dhamaystiri maysa ilaa uu ka beri noqdo shirkiga iyo mushrikiinta marka asalahaan waxaynu odhan karnaa alislaamu yajmacu macnayiin islaamku laba macno ayuu kulminaya macnaha koobaad oo ah ikhlaasu alcibaadati lilah in cibaadada ilahay loo gaar yeelo alistislaamu lilahi bitowxiidkii weeye iyo ka labaad oo ah alinqiyaadu lahu biaaca in ilaahay loogu hogaansamo in laga amar qaato labadaasi arimood shekhu islaam ibnu taymiya raxima llahu tacala wuxuu yihi wahuwa yajmacu macnayeyn axaduhuma alinqiyaad walistislaam wa alinqiyaadu biaaca wathani ikhlaasu dalika waifraadu islaamku labadaasunbuu ka kooban ilahay in la adeeco waxa ilaahay lagu adeecayaana inuu noqdo wax ilahay u gaara khaalis lilahi subxana wa tacaala ah labadaasina ilaahay aayad buu ku kulmiyey horena way noo soo martay balaa man aslama wajhahu lilahi wahuwa muxsin falahu ajruhu cinda rabbi walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aslama wajhahu lilahi macneed waa maxay akhlasa lilahi acmaalah acmaashiisa ilahay u khaalis yeela wa huwa muxsinuna ay muiicu lilahi subxana wa tacaala a mid ilaahay adeeca falahu ajruhu cinda rabbihi janna ayaa markaa ilaahay uu ku abaalmarinaya arinka markaa saddexaad oo ah albaraa'atu min ashirk iyadu waa natiijatu dalika walaazimuhu haddaad ilaahay waxidayso ood ilaahay u hogaansamayso taa natiijadeedu waxay noqonaysaa oo ka dhalanaysa an tatabara'a min ashirk oo qof ilaahay waxido ma noqon kartid adoon shirkigii ka beri noqon oon ka fogaan oo aan nicin oo aan khilaafin ma noqon kartid qof ilaahay adeeca daaco dhamaystiran adigoon mushrikiinta ilaahay uu ku amray inaad ka beri noqoto aan ka beri noqon walihada laazimu ikhlaas اlcibaada lilah wa tarku shirk wاlibticaad canhu qowla wa ficla waاctiqaada ikhlaasku waa asaaska koowaad ee islaamka uu ku taagan yahay waxaa ka dhalanaya shirkiga inaad ka tagto oo aad ka fogaato caqiid ahaan iyo qowl ahaan iyo ficil ahaan alinqiyaadu lilaahi biaacana waxaa laazimo ah oo ka dhalanaya an tatabaraa min ashirki wlmushrikiin waayo ilahay baa subxana wa tacaala saasi ku amray albaraatu min ashirki wlmushrikiin maxaa looga jeedaa waa buqd shirki wa ahlihi marka koowaad waa inaad nacdo qalbigaad ka nacdo wacadaawathu waa inaad colaadiso waidhaaru dalika bilqowli wاlcamal oo colaada iyo nacaybka aad u haysa mushrikiinta qowl iyo camal labadaba ku muujiso wlibticaadu can shirki wlmushrikiin shirkiga inaad ka fogaato caqiid ahaan qowl ahaan camal ahaan mushrikiinta laftoodana inaad ka fogaato sakanan oo aanad meel la degin oo dhulka shirkiga aad ka tagto sida nebigu uhi laa tataraa'a naarahuma albaraءaة min الshirki wاlmushrikiin takunu biاlqalb qalbigaa lagaga beri noqonaya sidee qalbiga lagaga beri noqonaya wadalika bibغdihim wa karaahatihim wa tamanii zawaalihim waa inaad qalbiga ka nacdo od ka karaahiyeysato wa tamanii zawaalihim inay baaba-aanna waa inaad rajaynayso od jeceshay waictiqaadi buطlaani ma hum calayhi min ashirki wاlkufr waxay aaminsan yihiin diin ay ka dhiganayaan ama ay ku camal falayaan inuu baadil yahay waa inaad qalbiga ka ictiqaado waa albaraءaة اlqalbiya taas ta labaad waa albaraءaة bاlisaan waa inaad carabka kaga beri noqoto wadalika biidhaari bغdihim karaahatihim wa cadaawatihim wa buطlaani shirkihim waa inaad carabka ku muujiso nacaybkaad u hayso waa inaad u sheegto sida nabiy llahi ibraahim ilahay uu ka sheegay inuu yihi wabadaa baynana wa alcadaawatu walbagdaau abada xataa tuminuu billahi waxda marka nacaybki iyo colaadda waa inaad carabka uga sheegto wakadalika eh, idhaaru buطlaani shirkihim wa takfiirihim bilisaan waa inaad afka uga sheegto shirkigoodu inuu baadil yahay carabka waa inaad inaad ictiqaado oo qura maaha inay kufaar iyo mushrikiin yihiin waa inaad u sheegto oo ad tiraahdo mushrikiin baa tihin ilahay baa yihi qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbud manaa carabka ka dheh yaa ayuha alkaafiruun manaa gaalo iyo kufaar inay yihiin u sheeg sidaasoo kale waxay ku sugan yihin wuxuu inuu yahi adigu aanad la wadaagahayn laa acbudu ma tacbuduun min alawthaani walasnaam walaa antum caabiduuna ma acbudu oo idinkuna kuwa ilahay caabuda ma tihidin cibaadada xataa aad sheeganaysaan cibaado saxa maha waa cibaado baila wey waid qaala ibraahimu liabiihi wa qowmih inanii baraaء mima tacbuduun uu ku yihi afka ayuu uga sheegay waidhaaru bilisaan anahu baraaء min diinih nooca saddexaadee albaraءaة min الshirki wاlmushrikiin waa albaraءaة bاljawaarix waa inaad xubnaha kaga beri noqoto wadalika bimujaahadatihim biاljawaarix waa inaad xubnahaaga aad kula jihaado dee aad la dagaalanta mushrikiinta iyo kufaarti wa taksiiru macbuudaatihim wamasaajid wamacaabidihim ashirkiya adiraariya waxay caabudayan waa inaad jejebiso asnaamta suu nabiy llahi ibraahim ku sameeyey suu nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam asnaamtii kacbada taallay u burburiyey yowma alfatx isaga oo leh waqul jaءa alxaqu wazahaqa albaطil ina albaطila kaana zahuuqa qubuurta ay dhisteen haddaad awood u leedahay mafsado ka weyna aanay ka iman ahayn waa inaad burburiso oo nebigu alayh isalaatu wasalaam cali bin abi aalib wuxuu kula dardaarmay anlaa yadaca qabla qabra mushrifan ilaa sawaa qabri kasta oo la dhisay ama qubuurta kale laga dheereysiiyey inuu qubuurta la simo ama dhismaha inuu ka dumiyo waxaa ka mida albaraatu biljawaarix hajru diyaarihim meesha ay degeen inaad ka hijrooto oo dee jidhkaaga ka kaxayso mukhaalafatuhum baa ka mida inaad khilaafto oo aanad markaa ku dayan oo aanad u eekaan ilahay baa hi yaa ayuha nabiyu jaahid lkufaara wlmunaafiqiina waqlud calayhim nabiguna wuxu uhi man ra'a minkum munkaran falyuayiruu biyadi waxay caabudayaan iyo meelahay wax ku caabudayaan iyo waxaasoo dhami waa munkar weeye nooca marka labada noocee hore waxaan ujeedaa albaraءaة اlqalbiya tajibu calى kuli xaal inaad kufaarta iyo mushrikiinta qalbigaad kaga beri noqotaa mar kasta waajib bay kugu tahy maa dumta caaqila baaliga caaqila intaad tahay qof miir qaba oo qaangaada ama albaraءaة bاlisaani wاlbaraءaة bاljawaarix fainama tajibu cinda اlqudra watasqutu maca alcajiz labadaas waxay waajib kugu yihin inaad caraba kaga beri noqoto iyo inaad kaga beri noqoto xubnahaaga markaad awoodid haddaad awood u weydo waajibaadka awood darada ku dhaca ayay ka mid yihiin aayado fara badan oo kitaabka ilaahay ku yaala ayaa laynoogu sheegay mushrikiinta in laga beri noqdo nebi maxamed ilahay wuxuu amray inuu idhaahdo wamaa ana min almushrikiin subxaan اllahi wma ana min almushrikiin nabiy llahi ibraahim ilahay wuxuu ku ammaanay mushrikiinta waxba inaanu kaga mid ahayn laa bictiqaadi walaa biqowli walaa bicamal ina ibraahima kana umata qaanita lilahi xaniifa walam yaku min almushrikiin qaala uma awxayna ilayka an itabic milata ibraahima xaniifa wma kana min almushrikiin muslimiintana ilahay wuxuu ugu baaqay baraa'ada nabiy ibraahim shirkigiiyo dadkiisa uu ka beri noqday inay kaga daydaan kaanat lakum uswat xasanat fi ibraahima wاladiina macahu id qaluu liqowmihim ina buraءaau minkum mima tacbuduuna min duni illah kafarna bikm wbada baynana wabaynakum alcadaawaة wاlbagضاء abada xata tuminuu biاllahi waxda ilahay waxaa mar kale uu inoo diiday muwaalaat mushrikiin oo ka beri noqoshahooda kasoo horjeeda laa tajidu qowma yuminuuna biاllahi wاlyowm اlآkhir yuwaaduuna man xaada allaha warasuulah walow kanuu aabaahum aw abnaahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum qala tacala ya ayuha aladiina aamanuu la ttakiduu caduwii wacaduwakum wliyaa tulquuna ilayhim bilmawada qala tacala ya ayuha aladiina aamanuu la ttakiduu lyahuuda wاnasara wliyaa bacduhum wliyaau bacd wman ytawlahu minkum fainahu minhm in allaha la yahdi اlqowm الظaalimiin in markaa mushrikiinta laga beri noqdaa shirkiga iyo ehelkiisa in laga beri noqdaa labada rukune tawxiidku uu ku dhisan yahay midkood weeye oo tawxiidku wuxuu ku dhisan yahay nafyi iyo iyo ihbaat marka in laga beri noqdo shirkiga mushrikiinta waxa ay ka mid tahay nafyiga oo laa ilaaha ila allah laa ilaaha qeybteeda hore ayay soo hoosgelaysaa musanifku raxima llahu tacaala islaamka uu sheegay اstislaamu lilahi bالtawxiid wاlinqiyaadu lahu bالطaaca waa islaamkii caamka ahaa oo islaamka kitaabka iyo sunaha kusoo arooray waa noocaan koowaad waa alislaam alcaam waa diinu rusuli kullihim jamiica rusushoo dhan diintooda islaam baa la odhanayay nabiy llaahi nuux waa ka ilaahay ka sheegay inuu yihi wa umirtu an akuuna min almuslimiin macnaheedu maaha dee diintan islaamka nebi maxamed lagu soo dejiyey inuu qabsado inuu ilaahay amray laakiin waa islaamkii caamka ahaa oo ah in ilaahay la waxido oo la adeeco oo ay wadaagaan alambiya wاrusul iyo atbaacu nabi ibraahim iyo ismaaciilla ah, waxay yidhahdeen rabbana wajcalna muslimayni laka wmin duriyatina umata muslimata lak nabi lahi in kuntum aamantum biاllahi facaleyh tawakaluu in kuntum muslimiin alxawaariyuun nabi ciisa maxay ku idhaahdeen naxnu ansaaru اllahi aamana biاllahi washhad bana muslimuun wahaakada nabilahi sulaymaan ilaahay subxana wa tacala wuxuu ka sheegaysanay inuu inuu yihi uutina alcilma min qabliha wakuna muslimiin marka diintaas diin kastoo ilaahay uu soo dejiyo oo ah ikhlaas ikhlaas lcibaada lilah iyo alinqiyaadu lilahi biaaca islaam bay ahayd islaamka nooca labaad ama isticmaalkiisa labaad waa alislaam alkhaas maxaa looga jeedaa waa addiin aladii anzalahu allahu calaa cabdihi warasuulihi maxamed waxaa si gaara islaam loo yidhaahdaa diinta ilaahay subxana wa tacaala uu ku soo dejiyey nebi maxamed marka alislaam la ilaaqana yansarifu ilayhi marka alislaam la ilaaqa waxba aan la raacin diintaa nebi maxamed ilaahay uu kusoo dejiyey ayaa looga jeeda ilaahay uu yidhi waman yabtaqi kayra alislaami diina falan yuqbala minhu wa fi laakhirati min alkhasiriin waxaa kaloo ereyga alislaam waynu arki doonaaye isna si gaara ah loogu isticmaalay axkaamta daahirka ah ee camaliga ah ee iyadana magaca islaam lagu isticmaalay sida xadiidka qisadii jibriil waxa weyaan ku jirta wa huwa buu uhi islaamku alaau maraatiba waa saddex darajo wa huwa diintu dheh alaau maraatiba waa saddex darajo alislaamu waliimaanu walixsaan diinta ilaahay nebi maxamed uu usoo dhiibay uu la soo diray saddex darajo iyo saddex mansilo oo kala sareeya ayay ka koobantahy wa kullu muslimin laa yakhlu xaaluhu min ixdaa hadihi lmaraatib qof kasta oo muslimana saddexdaa martabadood ama wuu ku wada sugan yahay hadduu darajatulixsaan gaadhay saddexdaba wuu ku sugan yahay oo alislaam buu soo maray aliimaan alixsaan oo u sarraysay buu gaadhi ama qaar saddexdaa darajo ugu yaraan mid ka mida buu ku sugay waxaa dhici karta darajatulislaam inuu gaadhay oo labadii kale weli aanu gaadhin ama inuu gaadhay darajatulislaam waliimaan oo ixsaanka uu ka maqan yahay marka muslim saddexdaa martabadood ka wada maran ma jiro martabadaha ta u horeysa saa musanifku raxima llahu tacaala uu sheegay waa alislaam waana awal adnaa wa awalu martaba waa martabadda ugu hooseysa waana martabadda ugu horeysa ee ka gaalka ahi uu dee diinta kaba soo galaba oo ilaa iyada uu yimaada aan muslimba noqon ahayn waa taa ugu horeysa awsatuhaana waa aliimaan imaanka udhaxeeya aclaahana waa alixsaan qaalat alcaraabu aamana daraja darajat bay sheegteen soo ma qul lam tuminuu walaakin quluu aslamna islaamnimadii waa loo ogolaaday inay sheegtaan lakiin iimaankii baa loo diiday marka martabat lislaam ayay gaadheen oo ay soo galeen laakiin darajatu aliimaan may gaadheen saddexa martabad waxay ku kala duwayen mutacalaqooda martabat اislaam mutacalaquha walacmaalu aahira martabat lislaam saynu tusaalayaasha ku arki doono marka arkaan uislaam laga hadlayo mutacalaquha waa alacmaalu aahira waxay ku tacaluqdaa acmaasha aahirka ah martabat liimaanna mutacalaquha waa alictiqaadaat caqiidooyinka qalbigay ku tacaluqdaa sida arkaan liimaan aynu ku arki doono martabat lixsaanna mutacalaquha waa itqaanu alcamal اlbaطin wاlcamal اaahir martabat lixsaan waxay ku tacalqdaa mutacalaquha waa itqaanu alcamal اlbaطin wاlcamal اaahir camalka qalbiga iyo camalka daahirka xubnuhu ay sameeyaan labadaba in la itqaaniyo halka ugu sareysa la gaadhsiiyo ayay ku tacaluqdaa wuxuu ihi wakulu martabatin martabad kastaa markaa ereyga martaba almaraatib waa jamcu martaba almartaba macnaheed waa maxay waa almanzila rafiica wey waa manzilada sare lisaan lcarabka iyo kutub kaloo luqadaba ku qoran ibn اlqasimna wuxuu yihi raximah اllahu tacala fi xaashiyati calى ثalaaثaة اlusul almartabaة wاlrutbaة wa almanzilaة اlcaaliya martaba iyo rutbaba waa manzilada sare warataba shaya tartiiba nadamahu waqarana bacdahu bibacdi saasuu wuxu uhi wakulu martabatin martabad kasta oo maraatib اdiin ka mida laha waxa u sugan arkaanu baa usugan ay dacaa'im wa usus taquumu calayha tiirar iyo aasaasiyo ay ku taagan tahay marka arkaan waa jamcu ruknin aruknuna fi lugati اlcarab waa jaanibu shay alaqwa jaanibu shay alaqwa shayga jawaanib ka kooban dhinacyadiisa xooga badan ayaa rukn la dhahda janib shay alaqwى isilaaxana rukunku waa maa yatawaqafu wujuud shay alayh maa yatawaqafu wujuud shayi calayhi wakana juزa min xaqiiqatih maa yatawaqafu wujuud shay aleyh waxa shayga jiritaankiisu ku xidhay wa kaana juزa min xaqiiqatihi xaqiiqadiisa iyo laftiisa qeyb kamidana ah tusaale u qaado tiirarkan hadda masaajidka ahy oo wujuud اlmasjid yana qaa'ima waa mutawaqif calى wujuud hadi sawaari masaajidka inuu saa u taagnaado o u jiraa waxay ku xidhan tahay inay tiirarkani jiraan wa hiya juزء min binaaءi اlmasjid tiirarka laftooduna waa qeyb kamida dhismihii masaajidka marka waa arkaan waa arkaanu albinaa wey marka arkaanu shay wa أجزاؤuhu alati laa yataxaqaqu wujuuduhu calى wajhi biduuniha waa shayga qeybihiisa aan jiritaankiisii la rabay aanu xaasil ahayn ilaa iyada la helo musanifku raxima llahu tacaala martabada koobaad oo alislaam arkaanteedu ku bilaabo wuxu uhi fa arkaanu lislaami islaamka arkaantiisu khamsatun waa shan alawalu waa shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxameda rasuulu waa kaa tiirka koobaad athaanina waa iqaamu salaa salaada oogisteeda wthaaliثuna waa itaau zaka sekada dhiibisteeda iyo bixinteeda waraabicuna waa sawmu ramadaana wاlkhaamisuna waa xaju beyt اllah marka arkaan اlislaam markuu musanifku raxima اllahu tacaala leeyahay wuxuu uga jeedaa dacaa'im اlislaam alcidaam wa waajibaatuhu اlkibar tiirarka islaamka ee waaweyn iyo waajibaadkiisa waaweyn alati la tuctabaru usula tatafaracu minha alati tuctabaru usuula tatafaracu minha axkaam waxaa arkaan loo yihi shantan waa usuusha diinta ee inta kale ay ka farcamayso ereyga arkaanna rasuulka alayh salatu salaam ku magacaabay bimacnaahu ereyga dacaaim buu rasuulku isticmaalay oo maxamed ibnu nasr marwasi wuxuu ku أن النبي عليه الصلاaة وaسلاaم قاaل buنya الإسلاaم عalى خمس dacاaئma dacاaئم iyo arkaanna waa isku mid wey inay shantani arkaanta islaamka yihiin waxaa tusiyey xadiidka cabdillaahi bni cumar ee bukhaariye muslim ba ay wariyeen qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam bunya alislaamu calaa khams shahaadati an laa ilaha ila allah ana muxamada cabduhu warasuuluh waiqaami الsalaa waitaai الzaka walxaji wa sowmi ramadaan xadiidkan suu hi alimaamu nawi raximah llah wa aslu cadiimu fi macrifat اddiin wa calayhi ictimaaduhu waqad jamaca arkaanahu buuhi arkaantii islaamka ayuu xadiidkani uu inoo jamciyey marka islaamkii waxaa lagu shabahay sida ibnu rajab uu yihi dhisme dhismaha tiirarkiisana shantan ayaa laga dhigay haddii shantaaba la wada waayo waa la isku waafaqsan yahay islaam inaanu jir ahayn haddii rukniga koobaad la waayo waa shahaadatu an laa ilaha illa ana maxameda rasuulu llah iyadana waa la isku waafaqsan yahay inaanu islaam jir ahayn afarta kale almabaani alarbaca alsalaatu walzakaatu walsawm walxaj haddii qofku uu ka tago oo uga tago juxuudan isagoo dafirsan waajibnimadeeda yakfur bilijmac gaaloobaya si laysku waafaqsan yihi ilaa an yakuuna macduuran inuu cudurdaar leeyahay mooyaane keebaa markaa loogu cudurdaaraya inuu jaahil ka ahaado waajibnimada afartaa rukun waman kaana xadiida cahdin biاlislaam aw nashaa fii makaani baciidi can cilmi wاlculamaa oo qofka islaamnimada ku cusub ee weli aan baran iyo qofka meel cilmiga culimada ka fog ku barbaaray laakiin qofka muslim ahaa ama islaamnimo ku dhashay dhulkii cilmigu uu yaallo culimmaduna ay joogeenna jooga laga yeeli maayo garan maayo salaadu inay waajib tahay sakadu inay waajib tahay soomkiiyo xajku inay waajib yihiin laga yeeli maayo qofka eh, saasoo kale waxaa la takfiirinaya laisku waafaqsan gaar yahay almumtanic bificliha qof kale waa waajib laakiin aniga laygama rabo sida kuwa zanaadiqada idhaahdaa darajaanu gaadhnay waajibaadkaasi ay naga dhaceen waa kufaar biijmac culamaa kuwaas haddaad aragto qof la darajaan gaadhay salaadii ay ga dhacday ama zakadii ama soomkii ama xajkii fahada kafiru biijmaci ahli اlcilm sida ibnu kaiir raxim اllahu tacala uu ku sheegay fi tafsiri cinda tafsiri qowl lahi tabaaraka wa tacaala wacbud rabaka xataa yaأtiyaka alyaqiin haddii qofku waajibnimadii uu ogolyahy isaga in laga rabana wuu ogol yahay laakiin uu uga tago tusaale ahaan salaadii iyo soomkii iyo xajkii iyo takaasulan buu uga tegey wahsi iyo caajis ayuu uga tegey zakadii wuxuu uga tegey buklan bakhayltinimo uu ku bakhaylay ayuu uga tegey xajka laftiisa waa dhici kartaa inuu bakhayltinimo uga tegey ile xoolo iyo xoog ayuu xajku u baahan yahay qofkaasi culimadu waa isku khilaafeen ma gaaloobayaa mise muslim caasiya ayuu noqonaya kulha riwaayat can imaam axmed raximah اllahu tacaala inuu gaaloobayo inuu muslim ahaanayo inuu salaada ku gaaloobayo inuu salaada iyo zakada hadduu ka ku gaaloobayo inuu salaada iyo zakada hadduu ku dagaalamo aa bixin maayo dagaal baan ka xiga ku gaaloobayo inaanu midnaba ka tegisteeda ku gaaloobeyn inuu dhammaan ku gaaloobayo yani waa masale fiqiya oo culama islam ay isku khilaafeen alimaam shaaficina raximah اllahu tacaala muslim caasiya inuu yahay ayuu markaa sheegay oo aanu ku gaaloob ahayn bimujaradi tarka tegista oo qura wallahu subxana wa tacala aclam sala allah ala nabiyina mxamedi wala alih waصxaabihi ajmaciin